وعلى آله وأصحابه أجمعين المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فللنذيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء وما استحق قبل آخر ألف فالمد, فالمد في نذيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد bihamsi waslin kasoo ahee kar cawaawa karta ah waalcadimu nadiiri daa qasrin wadaa madin binaqlin kalxijaa wa kalxida wa qasru dilmadi diraara mujmacu calayhi waalcaksu bikhulfin yaqacu akhiira maqsuurin tuhanni jcalhu yaa in kaana can alaaثatin murtaqiya kada aladii lya asluhu naxwu lfataa waaljaamidu aladii umiila kamata bigayri daa tuqlabu waawaani اlalif wa wliha maa kaana qablu qad ulif almaqsuuru wاlmamduudu haadaa maxaluhumaa ida istawjaba marka uu waajibsado ismun ismi istawjaba haddii uu waajibsado min qabli darafi darafka hortii xaal uu ku sugan yahay fadxan fadxa haddii uu laasimsado oo wa kaana ismigaa uu noqdo daa nadiirin nadiir mid u saaxiibee kal asaf weeye falinadiirihi kaa midka la midkaa ayuu u sugnaaday almucallil aakhiri aakhirka laga iclaaliyey hubuutu qasrin gaabin sugnaanshaheed biqiyaasin qiyaas ayuu ugu sugnaaday qiyaaska oo daahirin muuqda ka ficalin iyo wa fucalin weeye fii jamci maa shay jamcii xaal uu ku sugan yahay ka ficlatin wa fuclatin lamida naxwu dumaa iyo wixii lamida weeye halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ismiga maqsuurka loo yaqaano iyo ismiga mamduudka loo yaqaano almaqsuuru waalmamduudu sarfiyiinta waxay ku khasisayaan asmaada mucrabka ah afcaal iyo xuruuf midnaba mamduud iyo maqsuur kuma sheegaan ismiga mebniga ana sida haa ulaa'i iyo waxa la midka eena mamduud kuma sheegaan ee in mamduud lagu sheegaana cilmulqiro weeyaane cilmu sarfi ma aha waayahay haddaba ismiga mamduudka iyo ismiga maqsuurka waa asmaada mucrabka isla markaana alifulmaqsuura ay u dambayso ama alif mamduuda ay u dambayso ayuu ka hadlayaa musanifku qeybkii hore ka soo hadalnayn ka soo baxnay waxay ahayd ata'niis wuxuu kaga hadlayey ismiga calaamata lagu ziyaadiyey calaamadaasina ay tusini mu'anasnimo calaamaddaa lagu ziyaadiyey ta bay ahayd ama alif bay ahayd ta haddii ay ahayd alla sahalye alif haddii ay ahayd aliftu binyada kelimaday zaa'id ku ahayd ka mid ma ayan ahayn kelimada dhisteedii oo saddex xaraf ama afar xaraf ama shan xaraf ama lix xaraf ee meelaha ah shan xaraf usuushi shan ma dhaaftee ayay zaa'id ku ahayd oo lagu soo daray waxaana lagu soo daray aliftaasi in ay tusto ta'niis madluulka inuu mu'anas yahay ismigan magaca cidda iska leh mu'anas inuu yahay in la isku tuso ayaa loogu soo daray taa qaybtaasi ka hadlayey haddase wuxuu ka hadlayaa ismi alif gaaban oo reeban ay u dambayso alif reeban ay u dambayso layina ah. ama hamze ay u dambayso hamzada yaa alifta layinada ahay u dambaysaana min biniyati lkelimati bay ka mid tahay kelimada qayb ka mid a weeye ee zaa'idkuma aha taa weeye waxa uu ka hadlayo ismigana alif waxaa u dambaysaa maqsuuro ah yacnii alif layinoo reeban ayaa u dambaysa alifta reebanna ismigay ka mid tahayee zaa'id kuma aha oo xuruufu anaytudi ee xuruufu waxaan ujeedaa sa'altumuunii haadii la siyaadinayey shuruudii ay zaa'idka ku noqonayeene musanifka uu keeni doono insha allahu tacaala lagama helin sidaa darteeda alifta ismigay ka mid tahay asli weeye zaa'id maaha haddii ay hamzo tahayna hamzadan alifta ka horee zaa'id inay taa laga yaabaa laakiin hamzada lafteeda asli taa wey waxa uu ka hadlayo musanifku waa yahay ee alifutaniifkii aan soo marnay ee maqsuure iyo mamduudo u qeybsamaye ma aha sidaa u kala fahm haddaba ismiga alifutaniif maqsuuro ay u dambayso waxaan ujeedaa ismiga alif maqsuuro ay u dambayso ama mamduudo ay u dambayso isla markaana binyada kelimada ka midka ah laba qeyb ayay u qaybsamayaa qiyaas iyo shaad mid walba qiyaas buu leeyay shaadna waa leeyahay shaadkiisa xagga u dhig qiyaaskiisuu kuu bilaabay shaadkana waxoogaa ishaaro yar ayuu samayn doonaa alif ee maqsuura ah kelimada binyadeedana ka mid ah waxay qiyaas noqoni waxay qiyaas noqoni laba sharti haddii la helo si fiican u fahm alif maqsuuro ah oo kelimada aakhirkeeda u dambaysa reeban isla markaana binyada kelimada ka mid ah oon zaa'id ku ahayn qiyaas waxay noqoni laba shardi haddii la helo labadaas shardi waxa weeye aliftan maqsuurada ismiga ay ku jirto ismi la wasan waa in la helaa isla markaana saxiixa ismi la wasan isla markaana saxiixa waa in la helaa shardi weeye shardi labaad ismigaa la wasanka ah isla markaana saxiixa ah iyo kan alifulmaqsuurada ay u dambayso isku nooc waa inay yihiin isku nooc waa inay yihin waxaa loo jeedaa waa inay laba masdar yihiin oo masaadir waa inay yihiin ama awsaaf waa inay wada noqdaan isku nooc waa inay noqdaan labadaa shardi marka la helo yay ismiga alif maqsuura ay u dambayso qiyaas ay noqonayn aliftaasi in lagu keeno maqsuurkaasi ay ku timaado miaalkaad ku fahmi waxaan soo sheegnay baabulmasaadir markii aan soo maraynay facilo laazima facile isla markaana laazima haddaynan midib tusin masderkeeda wuxuu ku yimaadaa baan nidha facal waa yahay facal qabla alaakhirka laasimtay ee garo qabla alaakhirku fadxa laasimsaday masderkii la mid ah isla markaana laamta ka jiran maqsuur buu noqonay qiyaasna wey yacnii ismi kasta oo qabla alaakhirka fadxa laasimsaday ismiga la nooca ah oo isku nooca ay yihiin isla markaana sidaasi lamid ee ah fadxa u laazimsadee laamta hadduu ka jirado maqsuur buu noqoni miaal asifa waa ficil facila calaa wasni faciluu ku yimid midibna muusa tusin masderkiisa facal buu ku imaanaya asifa asafan wey farixa faraxan laamta haddii uu ka jirado jawiya weeyaane maqsuur buu noqonay jawiya jawan baad leedahay oo jawa waa maqsuur waxaa la miduu musanifka kuu sheegay jamcu tagsiir wuxuu soo wadaa musanifka insha allahu tacala uu noo keen doonaa ficlatin mufradkii ku yimaado jamiciisa fical ayaa lagu keeni ficlatin faadoo kasrisan cayntana ay reeban tahay ta'na ay u dambayso mufradkii sidaa ku yimaado marka la jamcinayo fadii kasrihii waa loo daayinaya cayntiina waa la fadxini cayntii reebaneedaa la fadxini ta'diina waa la xadfi fical buu ku imaanay qirbatin qirab ayaa lagu keeni waayahay musanifkaa keeni doonaa haddaba jamacaasi qirab ku yimid fical ku yimid fadxuu laasimsaday soo maha qablalaakhirka jamicii jamacnimada kula mid ah sidaana fadxa u laasimsado maqsuur buu noqonay sida miryatin jamci miran buu noqonay oo miraa alfulmaqsuura u dambaysa waxaa la mid ee eh fuclatin mufradkaasi jamiciisa fucal buu ku yimaadaa fuclatin mufradkiisa mufradkaasi jamciisa wuxuu ku yimaadaa fucal oo fada la damiyo caynta la fadxiyo fadxa qablaakhirkuu laasimsaday garo muctalkiisa wuxuu noqonayaa maqsuud dumyatin duman weeye waxaa la mid ah ismu tafdiil waxaan soo sheegnay ismu tafdiil waagaan soo marayn musanifkan wuu keeni doonaa jamcu tagsiirku ku keeni doonaaye mu'anakiisa fuclaa buu ku yimaadaa fuclaagaa marka la jamcu tagsiirinayo fucal buu ku imaanay wanaxwi kubraa buu keeni doonaa oo kubraa kubar baa lagu keeni haddaba ismu tafdiilka mu'anaskiisa fuclaa ku yimid laanta hadduu ka jiran yahay maqsuur buu noqoni dunyaa oo kale wey oo dunan ayaad ku keeni waa yahay intaa musanifkaa kuu sheegay waxaa la mid uu ah musanifka uusan sheegin ismi mafcuul oo hayru ulaai ka yimid ismi mafcuul oo hayru ulaai ka yimid miim godana awalka la dhigaya qablaaakirkana waa la fadxinaya soo maaha fadxuu laasimsanayey hee muctal haddii uu noqdo maqsuur buu noqoni sida acaa ismigeeda muxuu noqonayaa mucaa ayuu noqoni maqsuur ayuu noqoni adigu qaaciidadaa qabso ismi qablaalaakhirka fadxa laasimsaday ismiga la nooca ah laamtana ka jiran maqsuur buu noqonay war lama jiro intaasu ka hadlay ibnu khudariga waxoogaa ku dardarayaa laakiin waa muhimku waa intaa miaalladuu badinaya ida istawjaba marka uu waajibsado ismun ismi istawjaba u waajibsado min qabli arafi arafka hortii xaal uu ku sugan yahay fatxan fadxa haddii uu laasimsado oo wa kaana ismigaa ismigaa qablaalaakhirkada fadxada laasimsaday saxiixana ah kaana uu ahaaday daa nadiirin nadiir muctale mid u saaxiiba ah. oo mid muctaloo lamidaa jiraa daa nadiirin nadiirnimadaa nooc buu u jeedaa miday isku nooc yihiin masdar bay isla yihiin wasfi bay isla yihiin isku nooc bay noqdeen laamtuna ka jirraday kal asaf weeye kan mucta saxiixa ah isla qablalaakhirka fatxada laasimsade waa ficilo laasima masdarkeediiye falinadiirihi kaa nadiirkii kaa saxiixa ah nadiirkii waxaa u sugan almucallil aakhiri aakhirka laga iclaaliyey hubuutu qasrin gaabin sugnaanshaheedaa u sugan biqiyaasin qiyaas ayuu ugu sugnaaday qiyaaska oo daahirin bannaanka yaala daahir ah ka ficalin wa fucalin wey labadaa jamc waa laba jamcu tagsiir oo fii jamci maa ka ficlatin wa fuclatin ku sugnaaday ficlatin iyo fuclatin jamcoodaa fical iyo fucal ku gelaya wurfatin wuraf baad ku jamcin qirbatin qirab ayaad ku jamcini heelaamta dii uu ka jirado miryatin iyo dumyatin weeyaane miran iyo duman ayaad ku kala keeni ka ficalin fical iyo wa fucalin weeye fii jamci maa shay jamcii xal ay ku sugan yihiin ka ficlatin iyo wa fuclatin oo kale ahaaday naxwu dumaa weeye jamcu dumyatin dumyadana waxaa la yidhaahdaa suurada foolmaroodiga laga sameeyo naxwu dumaa suurooyinkii foolmaroodiga laga sameeye weeye wmastaxaqa qabla aakhirin alif almadu fii nadiirihi xadfan curif kamasdari اlficli اladii qad budi'a bihamsi waslin karca waa wakartaa ismigii istaxaqa waajibsaday qabla aakhirin aakhir hortii alifan alif waajibsaday falmaddu mad curifa waa la ogaaday fii nadiirihi kan la midka ayaa lagu ogaaday xatman waajibnimo ka masdarilficli ficli masdarkii weeye alladii ficliga oo qad budi'a ah lagu biloobay bihamsi waslin karcawaawa karta'a ah weeye yacni wuxuu leeyahay maqsuurkii qiyaaska ahaa ayuu kuu soo sheegay laba daabid ayaad ka eegi ismigani ismi ee lamid ahoo qabla qablalaakhir ismiga waa inuu fadxa qablalaakhirka laasimsadaa isagoo muctalulaakhirah nadiir lamid ahoo sidaas qablalaakhirka fadxa u laasimsadana waa inuu leeyahay labadaa daabit ayaad ka eegaysa maqsuur buu noqonaya qiyaasnimo waa yahay mamduudkii baa ku yimid kii buu la mid yahay yacnii wuxuu kaga bedelan yahay qablalaakhirka fadxuu laasimsanaya kii hore soo ma ahayn qabla alaakhirka yaa alif reeban uu laasimsaday qabla alaakhirka ay alif layinoo reeban taalla waa yahay laamtana wuu ka jiran yahay isla markaana nadiir qabla alaakhirka alif laasimsade ayuu leeyahay yacnii ismi isku nooc ay yihiin ismigan muctal weeye laamtu ka jiran yahay ismi ay isku nooc yihiin oo masder ay isla yihiin ama wasfi ay isla yihiin ama waxuna isla yihiin isku nooc yihiin oo qablal aakhirka alif laasimsaday oo laamtana kafiyow ayaa jira he haddii uu ka jirado isagoo nadiir qablal aakhirka fatxa laasimsa waxaan ujeeda alif laasimsaday leh laamtii jiraneed ayaa hamse loo bedeli maqsuur buu noqonayaa laamtaa waw ha ku jiranaato baabulibdaal buuba ku keeni doonaa musanifka ama yaa ha ku jiranaato xarufulibdaali haddaata muuiyaa faabdil ilhamsata min waawin wayaa aakhiran ira alifin buu dhihi doona yani hamzaa loo bedelayaa wow iyo ya aakhir yaalla alifna ay ka horayso hamzaa loo bedeli marba alif hadduu awalka ee qablaalaakhir ka laasimsado laamtana ka jiran yahay saxiix ay isku nooc yihiinoo noocaasina uu jiro oo qablaalaakhirka alif laasimsanayo qiyaasnima ayuu wuxuu ku noqonayaa mamduud miaal musanifka hal miaal ayuu ku siiyey miaalka waxa weeye ficliga hamsatulwasliga wato waa khumaasi iyo sudaasi afcaashoodiiye masdarkoodii muxuu ku imaan jiray hee qablolaakhirka ayaa alif la dhigi jiray reeba laazim aalidkana waa la kasrin jiray hamsatul wasligana aalidkay taabicu ahayd haddii aan waxba laga hormarinin haddii wax laga hormarinana waabay dhici jirtay ficligiioo sidiisii ahoodan waxba ka bedelin ayaa aalidka kasrinaysay qablolaakhirkana alif reebanaad dhigi jirtay soo ma ahayn hee qablolaakhirka alif buu laasimsaday miaal inalaqa inilaaq baad ku keeni iqtadara iqtidaar istakhraja istikhraaj fee masderkaa qabla alaakhirka alifta laasimsaday laamta haddii uu ka jirada ka warran mamduud buu noqonay acطaa oo kale icdaa'anaad leedahay waa qabla alaakhirka marba haddii uu laasimsado alif reeba khalaas wa waxaa la ah oo musanifka uusan sheegin afcala masderkeeda ifcaal buu ku imaanayay ifcaal qabla alaakhirka alif baa laasimaysay garo Eh, mar hadday alif laasimaysa laamta haddii uu ka jirado khalaas waxaa loo bedelayaa hamza acطaa icطaa'an oo kale weeyaan adigu waxaad qabsani uun qablaalaakhirka alif hadduu laasimsado saxiix la mid ahoo qablaalaakhirka alif laasimsanayana uu leeya isku nooc yihiin muctalka laamta ka jiran hamzaa loo bedelaya xarfulcillihi mamduud buuna noqoni intaa ku garo wamaa ismigii istaxaqa waajibsaday qabla aakhirin aakhir hortii wuxuu waajibsaday alifan mafcuulu bihi weeye mowquufun calaa luqati rabiica ama daruurat nadm falmaddu mad curifa waa la ogaaday fii nadiirihi kaa ka la midka ahee muctalka ayaa lagu ogaaday xatman curfan ogaanshaha xatman ee waajiba ka masdarilficli ficli masdarkii weeye aladii ficligii qad budia lagu bilaabay bihamzi waslin hamsatulwasli lagu bilaabay karcawaa sida ircawaa wuu reebtoomoo kale weeye irciwaaan buu noqoni warta'aa wuu hubsaday wuu ka fikira weeye irtiwaa'an wlcaadimu nadiiri daa qasrin wadaa badin binaqlin kalxijaawa kalxidaa wlcaadimu nadiiri nadiirkii waaye daa qasrin gaabin mid u saaxiibe xaaluu yahay iyo wadaa madin mad mid u saaxiiba binaqlin ayuu ku dheehnaaday kalxijaawa kalxidaawi yacni wuxuu leeyahay labadii daamid soo sheegnay haddii la waayo labadaba ama mid ka mid ee la waayo ismigaa mamduud inuu noqdaa ama maqsuur inuu noqdaa waa samac qiyaas ma aha labada daabit wuxuu ahaa ismi saxiixoo qablaalaakhirka fatxa laasimsaday ismi laamta ka jiran oo qablaalaakhirka fatxa laasimsaday ama qablaalaakhirka alif reeba laasimsaday isla markaana nadiir la saxiix e leh miday isku nooc yihiin oo saxiixi ayuu leeyahay mamduudnimo iyo maqsuurnimo qiyaas bay ahayd haddii daabitkaa la waayo ismigana aakhirku ka jiran yahay oo muctallilnimadii waa la hayaa qablan aakhirkana fadxaa saaran ama alif reeban ayaa saaran laakiin mid ay isku nooc yihiinoo sidaa u yimid lama hayo marba haddii aan la haynin khalaas weeye samaacu ayuu noqonayaa muxuu ahaa mamduud in laga dhigo ama maqsuur miaalku ku siiyey musanifka garo alxidaa walxijaa alxidaau waa mamduud kabaha xida la yidhaahdaa alxijaauna waa alxijaana waa maqsuuru waa caqliga xidaa iyo xijaa asmaa ay isku wasan yihiin waa la heli laakiin asmaa ay isku nooc yihiin oo hal nooc ay wada yihiin ama masaadir ay wada yihiin ama awsaaf ay wada yihiin oy sidaa ku wada yimaadeen ma jiro waayo asbaadani asbaa jaamidaata weeye isla markaana masaadir iyo shaqa aan ku marba haddayaan masaadir ahayn asmaadii ishtiqaaqa iyo ugelayana ayaan ahayn oo tasriif lagu samaynayey wax la noocee la heli maayo mar hadduusan wax la nooc ahoo alif laasimsaday ama fadxa laasimsaday uusan jirin sabaac buu noqoni mamduud in laga dhigo ama maqsuur in laga dhigo waka wlcaadim nadiiri mubtada weeye annadiirada loo idaafeeyeyna mudaafu ilayhigeedi weeye alcaadim albay wadata waana la idaafeeye de sababba la garanaya shuruud <laughs> shantii buu ka mid yahay soo maaha wasli alwato macmuulkiisoo alwata loo idaafeeyey waslu albida mudaafi muktafar in wasila biaani soo maaha wlcaadimu nadiiri nadiirkii waaye daa qasrin gaabin mid u saaxiibe xaal uu yahay iyo wadaa maddin mad mid u saaxiibe xaal uu yahay binaqlin samaac iyo naqli ayuu ku dheehnaad kalxijaa oo maqsuura caqliga wey walxidaa walxidaau buu ahaa mamduud buu ahaaye ee wuxuu u qasriyey daruuratu nadmi oo kabta ah waqaslu dilmadi daraaran mujmacu calayhi waalcagsu bikhulfi yaqacu wa qaslu dilmaddi med mid u saaxiibaya gaabintii idiraaran liajli idiraarin daruuro darteed loo gaabiyaa mujmacun calayhi dushii mid lagu kulmay weeye waalcagsu dabagedina yaqacu wuu dhici bikhulfin khilaaf xaal uu ku dheehan yahay yacnii wuxuu leeyahay ismigii mamduudka ahaa mamduudnimadaasi qiyaas buu ku ahaa ismigii mamduudka ahaa mamduudinimadaa qiyaas buu ku ahaa ama samaac buu ku ahaa midkuu doonaha ku noqdo daruuro darteeda in loo qasriyaa ma bannaan tahay cagsise in la sameeyo ismi maqsuur ahaa mamduud daruuro darteeda looga dhigaa ma bannaan tahay kan hore mujmacun calayhi weeyaan buu yidhi musanifku oo ismi mamduud ahaa in la qasriyo oo hamsadii dambe laga tuuro way dhici karto waana mutafaq basriyiin iyo kufiyiin way isku waafaqsan yihiin daruuratu nadmi darteeda in loo qasriyo waa waayahay cagsigase waa mukhtalaf basriyiinaa diidan kuufiyiinna waa ogol yihiin intaasuu sheegaya ee waxaa baytu shaacira laabudda min sanca wain taala safar wain taxanaa kullu dawdin wadabar laabudda min sanca sanca maara laga maarmayaa ma jiro laazim waa in sanca la aado wain taala safaru safarkuba ha dheeraado wain taxanaa haba ah, jirado kullu dawdin qurbac kasta wadabara kuruska haka xanuunsado yacnii safartaa si kastao u dheertay waa la'aadii sancuu u jeeda laabudda min sancaa a ah muusan dhihina hamsadii buu gooyey daruuratu nadmi darteeda maqsuur in mamduud laga dhigo daruuratu nadmina kuufiyiinayaa ogol basriyiinna way diidan yihiin allahaa oo mamduud maqsuur ahayd yaa iyadoo ay madeen eeka yanshabu fi lmascalli wallahaa'i yaa min tamrin wa min shayshaa'in yanshabu fi lmascalli wallahaa'i ayaa baytushaacira yaa laka adigaan kula yaabanahay min tamrin timir xaggeeda xaal aad ka ahaatay iyo wa min shayshaa'in timir xun xaggeeda xaal aad ka ahaatay yanshabbu ku dhegaya filmascalli makaanu qufaca iyo walahaa'i dhanxalaga ku dhegaya kulaha ma fiicnin wallahaa iyay ahayd wuu maday daruuratu nadmi dartii wa qasru dilmadi mad mid u gaabintii mujmacun mid idiraaran daruuro darteed loo madaa mujmacun calayhi dushii mid lagu kulmay weye mujmacun mid lagu kulmay weeye calayhi madka gaabintaasi qasrigaas waalcagsu dabagedina yaqacu wuu dhici bikhulfin maca khulfin khilaaf mici ayuu dhici kayfiyatu taniyati almaqsuuri waalmamduudi wa jamcihimaa tasxiixan maqsuur iyo mamduud sida loo jamciyo ama loo taniyeeyo ayuu u baab yahay aakhira maqsuurin tuhani ijcalhu yaa in kaana can alaaثatin murtaqiya kada ladii lya asluhu naxwu اlfataa wاljaamidu aladii umiila kamataa fii hayri da tuqlabu waawan اlalif wawliha maa kaana qablu qad ulif ijcal yeel aakhira maqsuurin maqsuur dabayaaqadii maqsuurka oo tuhanii aad taniyayni ijcalhu waxaad ka yeeshaa yaaan ya ka yeel in kaana waa haddii uu yahay murtaqiyan mid ka koray can alaaثatin saddex kadaa kaa ayuu la mid yahay alladii kii alyaau ya asluhu asalkii uu yahay naxwulfataa weeye waaljaamidu jaamidna waa la alladii jaamidka oo umiila la eemaaliyey kamataa weeye fii hayri daa kaa wixii aan ahayn tuqlabu waa la gedini alalifu waawan ayaa loo gedini waa uliha la xidhiiri maa wixii kaana ahaaday qad ulifa mid la bartay qablu hadda kahor halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi asmaadii maqsuurka ahayd iyo mamduudka ahayd sida loo taniyeeyo ama loo jamcu tasxiixiyo jamca uu ka hadlaya jamcu tasxiix wey jamcu tasxiixa mudaker ha noqdo ama mu'anas ha noqdee jamcu tagsiir wuu soo wadaa baab goonni ayuu leeyahay baabkiisuu kaga hadli doonaa ismiga maqsuur wixii alif layina ay u dambayso iyo ismiga mamduudka ee hamse ay u dambaysaa hamse alif reeban ay ka horraysa qaabka loo taniyaynayo iyo qaabka loo jamcinayo jamcu tasxiix ayuu doonayaa inuu kuu sheego waayahay maqsuurka soo hormari taniyana soo hormari jamaca ha kuu dambeeyo mamduud oo dhanna ha kuu dambeeyo maqsuurka sidan loo jamcinaya ha kuu dambeeyo wuu soo wadaa mamduud taniyadii iyo jamciina ha kuu dambeeyo ee maqsuur sida loo taniyaynayaa soo hormari maqsuurka shan xaaluu leeyahay sidiisaba shan qeyb ayuu u qaybsamay shantaa qayb matnigay saaran yihiin saddex ka mid ee ya ayaa loo bedeli laba ka midana aliftii ayaa wow loo bedeli ismigii maqsuurka ahaa ee alifta ku jirana aliftiisii dambe saddex jeer ayaa ya loo bedeli laba jeerna wow ayaa loo bedeli shantaba matnigay saaran yihiin shantaa xaalo waxa weeye ismigani aliftiisa aalio inay tahay yana ay ka soo gadoontay waa xaalo aalio inay ka badan tahay mulaqan aalio weeye waana majhuulatlasli waalsi la eemaaliyaa aalio weeye wow ayay ka soo gadoontay aalio weeye waa majhuulatulasli lamana imaaliyo shanta xaalo ayuu u qaybsama alifta inay aalio tahay yacnii ismiga ay ku jirto xarafkii saddexaad bay u tahay waa sida fataa oo kale fataa iyo casaa iyo qafaa iyo oo kale aali weeye isla markaana ya bay ka soo bedelmate waa sida fataa marka aad taniyayni aliftaad ya u bedeli calaamatu taniyadiina ku dabadeji fatayaani dhe iyo fatayayni wadakhala macahu sijna fatayaani waa yahay aali ayay ka badatay ismigii waa maqsuur aliftii u dambaysay saddex xaraf iyo wax ka badanaa ka horeeya idaa raabica ama way ka badan tahayba muطlaqan asalkeed meel kasta ha ka yimaado dan kama lihi yaa u bedel iyadana musطafaa taniye mustafayaani baad leedahay waayahay waa arrin labaad saddexaad aalia weeye waana majhuulaة اlasli asalkeeda lama yaqaano asalkeeda inaan la aqoonin waxaa keenayaa ismiga ay ku jirtaan tasriif baa aqbalayni oo waxa ay ku jirtaan waa ismi laakiin ismigani waa ismi mabni a ah binuuna asal u leeyahay tasriif wax la yidhahdaa laguma sameeyo xarfun washibhuhu min asalfi beri buu soo wadaa musanifku xaraf iyo xaraf wixii shabbahoo dhan ba salfi laguma dhowaynayo xaraf ismiga mabniga xaraf buu shabahay mar hadduu shabahay lama tasriifin karo mar haddii aan la tasriifin karin aliftiisa meelay ka timid lama garanayo marka waa aali alifti waana majhuulatlasli marka la aqrinayo cilmulqirahana waa lagu imaaliyaa imaal musanifkaa keeni doonaayo waa aliftoo ya dhankeeda loo yarleexiyo yana aan la gaarsiinin fadxoo kasre loo leexiyo kasrena aan la gaarsiinin labadaa meel baa la imaaliyaaye waa sida mataa oo kale oo mataa ismigani waa mabni binihiisuna weliba waa asal waa yahay sida aliftuna waa aalia waana majhuulatul asl sidaa darteed lama yaqaana asalkeeda maadaama mabni u yahay cilmulqirahaasa lagu imaaliyaayo marka la aqrinayo maatee ayaa la aqriyaa iyadana yaa u bedi oo ismigan tasriifa hadduusa aqbalayna saa u taniyayni waayo mabni weeye hee ruux baad magac oga dhigtay ismigan asalkiisii wuxuu ahaan jiraad ka saartay ruux baad magac uga dhigtay khalaas ismi mucrabu isu bedeli matee baad leedahay oo cilmulqiraha lagu imaanaya soo maaha matayaanide markaa ad taniyeyn jaa matayaani labadii mataabaa yimid buu noqonaya marka waa yahay saddexdaa jeer alifta ya baa loo bedelay laba jeerna wow ayaa loo bedelayoo aliftu waa aalia asalkeedana wow ayuu ka soo gadoomay waa qafaa iyo casa qafa waani casa waani baad ku taniyeyn waa aalia waa majhuulatu asli waa aalia isla markaana asalkeeda lama yaqaano cilmulqirahana laguma eemaaliyo oo alifnimadeedaa loogu hadlaa markaana wow u bedel ilaabaad nin u bixisay ilaa xaraf buu ahaan jiray waagii hore laakiin ruux baad magac oga dhigtay hee mar haddii aad ruux magac oga dhigtay ilaa waagii ilaa waagii ilaa waagii ay cilmulqiraha joogtay lama emaalinayne ilee lama akhrinaynin ilaa baa la akhrinaya soo ma ahan maanta ood ruux u bixisa marka aad taniyayni waa u bedel ilaa waani dheh marka aad ilaa jaa ila waani labadii ilaahbaa yimid buu noqonaya anta xaalubeleyantaasu rabaa inuu kuu sheego ijcal yeel aakhira maqsuurin maqsuur aakhirkii maqsuurka oo tuhanii ataniyayni ijcalhu aakhirka waxaad ka yeeshaa yaaan ya ka yeel waa goormaa in kaana waa haddii uu yahay murtaqiyan mid ka koray can alaaati saddex xaggeeda haddii uu ka koro muطlaqan asalku wow ha ka gadooma ka soo gadooma kadaa kaa waxaa lamidoo ya loo bedeli alladii kii alyau ya asluhu asalkiisa uu yahay waa aali laakiin asalkiisaa ya naxwulfataa weeye wljaamidu jaamidna waa lamid jaamid waa ismiga tasriif aan lagu samayn karin buu ujeedaa oo isla markaana majhuulatlasli aliftiya asalkeeda aan la garanaynin taasuu ku wadaa wljaamidu jaamidna waa lamid alladii jaamidkaoo umiila la imaaliya cilmulqilaha lagu imaaliyo kamataa matiiday baa la aqriyaa soo ma ahan matayaani dheh fii hayri daa tuqlabu waa la gedini alalifu alifta ayaa waawon waaw loo gedini fii hayri daa intaa wixii aan ahayn labadii xaaloo kale un wey aliftiioo aalia a wow ka soo gedoontay ama waa aalie majhuulatlaslioo lama imaaliyo wawliha maa kaana qablu qad ulif wuxuu ujeedaa alifta markaad bedeshoodu wow u bedesho ama ya-ad u bedesho maxaa ku xigaya calaamatu taniyadii ku xiji intaas ujeeda calaamatu taniyadani agee kusoo marnay bilowgii kitaabka waa kaad kusoo martay ma aad horay usoo baratay intaasu ujeedaa wa awli la xiriirihaa aliftii aad badeshay maa wixii kaana ahaaday qad ulifa mid la soo bartay qablu hadda ka hor wixii lasoo bartay xaalatu rafcada alif iyo nuun ku dabadeji xaalatu nasbiya xaalatu ljarina ya iyo nuun ku dabadeji wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed